uu jideeyey ee mansuuska ah ee loo jideeyey dembiyada qaarkood dadka gala marka musanifku halkan kitaab ulxuduud uu maaragtay ku fasiray waxay noqonaysaa waxyaalo laimaatinkeedu qofka aanu diinta ka saaraynin laakiin cuquubo sharciga uu ku waajibinayo waad arkayso xaggii qatlu ridihi kitaab alxuduud sheekhu isagu muu soo gelin xaggaasuu uga saaray walow culamo kale ay de xaddu ridda u yaqaanaanoo ay xuduudda soo geliyaan <clears throat> qatligii murtadka laakiin sheekhu qatligii murtadka iyo sidoo kale qolyihii markaa gaalada jihaadkood waxaaso xaggaasu markaa uu uga saaray oo kitaabkan alxuduud ma u soo gelin wuxuu yihi baabu xaddi zinaa wuxuu ku bilaabay kan oo ah xadkii zinada ka ugu weyna runtii ah xuduudda haddii ay noqoto miqdaarka jeedalkiisa iyo haddii ay noqoto dee kii muxsankaa xadkiisii oo qatliba noqonay <clears throat> marka xuduudda halkan ku sheegi doono kii ugu cuslaawi wuxuu yihi baabu xaddi zinaa zinada xadkeedii idaa zanaa markii uu zino ku dhaco albaaliqu kii qaangaadhkaha ah, alcaaqilu ee miyirka qabay almukhtaaru ee aan la qasbin wa huwa muslimun walxaalu huwa muslimun isagoo muslim aw dimiyun ama gaalkii dimiga ahaay aw murtadun ama murtadkii intaana waxaa jamcinaya multazimun idaa zana albaaligu lcaaqilu lmukhtaaru lmultazimu haddii la yidhaahdo almultazimuda waxaa soo gelaysa muslimkiiyo dimigiiyo murtadkiiba wajaba calayhi alxaddu xadkii wuu ku waajibayaa markaa dee buluuqa axkaamto dhan baa loo shardin jiray xuduudiy wixii lamidka ahaa caqliguna saasoo kaleo dee takliifkiibay isleeyihiin ikhtiyaarkiina waa saasoo kale hadduu qofku qasban yahay waxba ku waajibi kii aan markaa multazimka ahayn dee xarbigii iyo wixii midka ahaa de kaana inagu shaqo kuma lihin mucaahadka laftiisii haddii uu xaggoodii ku sinaysto dee taasna waxba inagu ka oogi mayno xaggeenna haddii uu arintaas u maaragtay uu ku dhacana iyadana waan soo marnayo xaddu zina wixii xuquuq ilaahaya <clears throat> mucaahadka kamaynaan oogeynin wuxuu yihi fain kaana muxsanan muxsan hadduu yahay faxaduhu rajmu rajmi ayaa lagu xadaynayaa bisunati walijmaac weey sunada nabiga caleyhi salaatu wasalaam bay ku sugan tahay iyo ijmaaca culamadii muslimiinta axaadii fara badan ayaa tusinaysa rajma rasul sl rasulku waa rajmiye qowl ahaanna wuu sheegay ficil ahaanna wuu u fuliyey culamada islaamkuna waa ku ijmaacsan waxba markaa haddii dadka qaarkood maanta ay ku doodaan quraanka aanka laguma sheegin macno badan ma samaynayso <clears throat> wuxuu yihi walmuxsanu qofkan hadaba aynu leenahay waa maar waa muxsan man waia waa kii jimaac ku sameeyey fi nikaaxin guur saxiixin ansaxay walxaal huwa isagoo markaa uu jimaacayo xurun baaligun caaqilun xor ah mukalafna ah ifat lkamaal waa inuu ku sifaysan yahay muxsankii markaa nikaax saxiixa waa inuu kumaarata dhexdii jimac ka dhacay hadii marka jimaacu uu faasid yahay waaa nikaaxu uu faasid yahay ama aan dukuulba dhicin oo aan markaa jimaac dhicin ama markii jimaacu dhacayay sifaadkaa laga waayey nusqaan bay noqonaysaayo naqsigaasi markaa wuxuu keensanayaa in aan rajmigii lagu ciqaabin nusuusta waata tilmaantay addoonkii inaan <clears throat> rajmigii lagu ciqaabaynin facalayhina niصfu ma cala lmuxsanaati min alcadaab waxaa qaybsamayaana dee ma aha rajmigii markaa naqsigii kii aan dee markaa baaligii caaqil ahayna naaqis buu isaga laftiisii noqonayaayo isagiina markaa taas ixsaan u yeeli mayso nikaax saxiix waxaan nikaax saxiixa ahaynina isaguna ma noqonayo qofkii muxsan ku noqon maayo de haddii jimaacun lagu noqonaya muxsan dee zinadaba waa lagu noqon lahaa wuxuu yihi fain waia haddii qofku uu jimaac sameeyo wahuwa oo yani nikaax saxiixa uu ku jimaaco <clears throat> wahuwa cabdun isagoo adoona uma cataqa kadibna uu xoroobo aw sabiyan aw sabiyun wahuwa sabiyun isagoo sabiyo jimaaco uma balaqa uu qaangaaro aw majnuunu waia wahuwa majnuunun isagoo waalan uu jimaaco uma afaaqa uu miyirsado saddexda xaalaba falaysa bimuxsanin oo markaa zinadii ay dhacdo kaasina isagoo xor ah kaasi qaangaar yahay kaasi mufiiq yahay oo miyir qabo haddii zinadii ay dhacdo laakiin jimaacii oo muxsanka ku noqon lahaa <clears throat> isagiioo aan kaamil ahayn uu dhacay ma eegeyna xaalu zinaha keliya ma eegeyno waxaynu eegeynaa xaaluljimaaca laftiisii baynu eegeynaayo yani maaratay nikaaxan uu jimaacu ka dhacay waktiguu dhacayay waa in maaratay sifaadkii kamaalka iyadana la helay muxsan noqon maayo saas wey madhabku waqiila qiil baale huwa muxsanu <clears throat> maya waa muxsanoo dee ninkani nikaax saxiixa iyuu wax ku soo jimaacay jimaac markaa dhammaystiran kadibna isagii oo kaamila ayay markaa xumaantu ka dhacday markaa xadkii ixsaanka muxsanka xadkiisii baa laga ogi buu leeyahay wuxuu yihi wlmadhabu lwalu madhabku waa kaa hore wuxuu yihi wain kaana hayra muxsanin haddii aanu qofku muxsan ahayn zaanigu nadarta waad eegi fain kaana xuran hadduu xor yahay faxaduhu jaldu miatin xadkiisu waa in boqol jeeda lagu dhufto wataqriibu caamin sanadna lama staafuriyo jaldu miati binasi wey biqur'aan wasunati wاlijmaac wataqriibu caaminna waa bisunna sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyay iyaduna ku sugan tahay saxiixada halkee loo markaa masaafurinaya ilaa masaafatin tuqsaru fiiha asalaa ilaa iyo masaafo masaafatulqasri gaadhaysa sideetan kiilo wax ka badan yaa loo mastaafurinaya waayo meelaha dhow baa laleeyahay dee waxba markaa eh, arrintii la doonayay oo ah inuu qurbo dareemo haddii markaa tuulooyinkii dhadhawaan la geeyo qurbo ma dareemayo waa la fogeynaya inuu soo noqdona waa loo diiday ilaa intuu sanadka dhamaysanayo sanadkuna wuxuu ka bilaabmaya marka magaalada laga saaro kaasi waa kii xorta ahaayee fain kaana cabdan addoon hadduu yahay isagu muxsan iyo hayru muxsan looma kala qaadee faxaduhu xadkiisu jaldu khamsiina konton un weeyaan facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati min alcadaab sida ilahay u yii wa fii taqriibihima lama saafirinaya alaaatu aqwaalin saddex qowl baa ku sugan axaduhaa qowl baale laa yajibu lama musaafirinayo musaairintiisu ma waajibayso waayo dee sayidkiisiibaa ku adeeganaya marka markii laga masaafiriyo sayidkiiba dhibaato la gaadhsiiyayo culays soo gaadhay wathaani qowlka labaad yajibu taqriibu caamin buu leeyahay mayane wuxuu la mid yahay un xagga masaafiriinta kii xorta ahayoo sanad dhamaystiran iyaaba la masaafirinaya waayo dee tani xanuujin maahee waxa weeyaan waa waa qofkiioo la doonayo inuu qurbo dareemo xagga dareenka noocaasoo kala ahna addoonkii iyo xorti way way ka siman marka halkaa hala geeyib sanadka hala taqriibiyeeli wthaaliu qowlka saddexaad waa muctamadkii yajibu taqriibu nisfi caamin mayane sanad berhkii ayaa la masaafurinayaayo dee asalku waa in addoonkii cuquubaadkiisu ay qofkii xorta ahaa kala berhkii yihiin iyadoo looga qiyaas qaadanaya jaldiga waman laaa qofkii camalu qowmi luut la yimaada ee nin xagga dambe uga taga wa huwa min ahli xaddi zinaa isaga oo ah dadkaa aynu soo sheegnay hadduu zinaysto la xadayn jiray qof haddii uu zino ku dhacaba la xadayn lahaa haddii uu markaa nin u tago fa fiihi qowlaan sidee loo ciqaabayaa laba hadal baa ku jira axaduhumaa midi wuxuu leeyahay yajibu calayhi arajmu wa in la dilo markaa rajmiga halkan imika qatli baa loogala jeedaa dil baa waajibay haye sidee markaa loo dilayaa laba waji baa kasii farcamaya qiil wuxuu leeya seef baa kurka lagaga goynaya qiil kalena wuxuu leey gidaar baa lagu soo duminaya xadiid markaa deliishanayaayo man wajadtumuuhu yacmalu camala qawmi luuطin farjumu اlأclى wاlasfala ama faqtulu اlfaacila wاlmafcuula bih qofkaad aragtaan shaqadii reer luud isagoo samaynaya ka falaya iyo ka lagu falayo labadaba dila waa xadiid markaa sunanka ku jira xaakimii ay tasxiixinayaan dahabina uu ka aamusay oo muwaafaqo uu muujiyey laakiin imaamu nasaa-i iyabaa istinkaaray oo inkiray waxaanu waana markaa qeyb ka mida ah xadiid inoo soo socdo aan tilmaami doono wathaani ka labaad oo muctamadkii qowlkii la rajaxayay weeyaani yajib waan waa zino uun deetana yajibu calayhi rajmu rajmi baa ka waajibi in kaana muxsanan haddii uu nin markaa muxsanahoo guri hore soo maran yahay faacilku faacilka unbay markaa ka suurtaakaasi kan wax samaynaya hadduu nin guri hore soo maran yahay dhagax baa lagu dilaya wljaldu wtaqriibu waa la garaacayaa boqol jeedal baa waana la in lam yakun muxsanan haddaanu nin guri hore soo maray ahayn faacilku waa sida mafcuulka kan wax lagu samaynayaana isagu mar walba waa jeedal uun waayo ixsaankii xaggiisa duurta ka suuragal mahaba kaasaa markaa muctamadkiya liqowlihi tacaala inakum lata'tuuna alfaaxisha qowm luut markiiu ka warramaya ilaahay markiu markaa nabigi luut u yimid waa kiilaa inakum lata'tuuna alfaaxisha faaxishadii baad samaynaysaa faaxishaduna waa zinada faaxishaduna zinada weeye xadiid markaa daciif oo isaguna soo aroorayo ida ata rajulu rajula fahumaa zaaniyaan kaasina waa jiraa laakiin aayadda ayaa markaa muctamadka cuskanaya waayahay waa in markaa saas la sameeyo xadkii markaa zinada laga oogo qoladaasi wa in ataa bahiimata neef xoola ah hadduu u tago fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku jiro kal liwaadi sidii liwaadkoo kale camalu qawmi luudkii oo kale labadii hadaley ku jiray iyaa ku jiro hadalbaa odhanaya waa la dilayaa ninka neef xoolaa ah u tegey waa la dilayaa oo wixiisu waa dil weliba isagoo keliya maahee bahiimada lafteedii neefkiina waynu arkayo isagana waa la dilaya oo faqtulfaacil walmafcuuladii oo kale ayaa lagu socodsanaya waman maarata xadiidkii baa wuxuu ahaa sde xadiidkaa maaragtay un qeyb kamida weey ama isla raawigii un camr bn abi camr yaa warinayo man ataa bahiimata faqtuluuhu waqtuluuha macah qofka neef u taga isagana dila neefkana dila xadiidkaasuu markaa uu wariyey camar bn abi camar nin la yidhaahdo marka laakiin xadiidkaas waa lagu inkiray waa lagu inkirayo cid kale oo warinaysana lama hayo caasim ibn abi najuud ama caasim ibn bahdala oo isagu mawquuf ka dhigo ibn cabaas ku joojiyena waa waa uu soo aro m eh, eh, caasim ibn abi najuud soo wariyey laa xadda calaa man ataa bahimatan oo ibn cabaas ka warinayaana waa jira marka adu xadiidka waa lagu inkiray xadiidkaasina xadiid ansaxa ma aha neefkana hala dilo qofkana hala dilo qofka hala dilo waaba la fahmi kara lakin neefka hala dilo maxaa markaa eh, neefka maxaa loo dili ya ibn cabaas ah ya saas mana odhan ibn cabaas weyan de ha caasim eh, ibn caasim ibn abinajuud baa ibnu cabaas ka warinaya cagsiga sidan cagsigeeda man ataa bahi laa xadda calaa man ataa bahimatan waa cagsiga kanna uu warinaya labadaba warinaya markaa de waa isku cilaynaya eh, marka waxaa la yihi maxaa bahimada dembigeedu muxuu yahay neefkaa la dila la garaybe laakin bahimada maxaa loo dili marka xadiidkaas xadii ansaxay maa camr bn abi camarna waaba lagu inkirayo xadiikaa uu wariyey iyaaba shaki dheliyey ninka mxuu ahay xifdigiisu inuu hagaagsan yahay n wa qiila waxaa haddaba la yihi fiihi qowl haali qowl saddexaad baa ku jiro oo anahu yucazaru labadii maaratay luuiga ku jiray maahe qowl saddexaad waana ka muctamadka ahoo waa un la edbinayaa qofkan waa la edbinaya waa la ulaynaya ama waa la xidaya wax nacash baa lagu samaynaya laakiin xad male xadkii zinadana lagu qaadi maayo lana dili maayo laakiin waa la yar ulayn waa la yar xanuujin waa la xidi wax noocaasa lagu amba lagu xukumay wuxuu yidhi haddaba fain kaanat ilbahiimatu tu'kalu waa markaynu ku soconno in la dilayo ninkii neefka u tegay in la dilayo markaynu ku socono neefkiina la dilayo wuxuu yihi fain kaanat ilbahiimatu tu'kalu neefkani neef xalaaloo la cuno hadduu yahay wajaba dabxuhaa waa la gowrici wa ukilad hilibkeedana waa la cuni wa qiila qiil baale laa tu'kalu cuni maayo neefka hala dila la yidhi la cuni maayee waa bakti waa layskaga tegayaayo waxyaalaha dila layna waa jiirka iyo doofaarka iyo waxyaalahaasaa maarata dilkoodu soo kuwaana lama cuno markaa neefkii kol hadii dila la yidhi waxyaalihii xaaraantahabuu ku biiray ayuu qiilkaasi leeyahay laakiin sida saxdaa ah, in la gowracaana waajibi mayso in la dilaana maba banaana neefksidiisi haddii la gowracana xalaal buu noqonay wain kaanat laa tu'kalu haddii neef la cuno aanu ahayn markaynu qowlkaa ku soconno waa la dilayaa faqad qiila qiil baa la tudbaxu waa sidii neefkii la cunayey oo dee la cuni maayo waa iska tuur waqiila qiil baa laa tudbaxu mee tan waxba la taaban maayo markaynu xadiidkii daciifkaa ah ku soconoo in neefkana la dilayo qofkana la dilayo neefka la dilayaa wuxuu noqonayaa buu ka leeyay neefkii la cunayey laakiin ku aan la cunayn maxaa loo dili buu leeyahay de waa khasaara unbuu noqonayaa markaa isaga xadiidku lagu fasiri maayo bu lakin saan sheegnay xadiidkuba waa daciif waxaana dhami markaa ma laazimayaan neefkiina waa neef caadi oo la yska haysan haddii mid la cunaya ahayo haddii kalaba qofkiina ganaax unbaa lagu lagu xukumaya wuxuu ihi wain waia ajnabiyatan mayitatan qof dumaroo ka ajnabia oo meyda hadduu mid u tago faqad qiila waxaa la yidhi yuxaddu xadkii zinada waa lagu oogayaa kaasi ilan gabadhka ajnabiga u tegay wa qiila waxaa la yidhi laa yuxaddu warkaa waxba la xadayn maaye waa uun la ganaaxi maxaa yeelay dee bani aadamku abcigii bani aadamkaba wuu khilaafsanyo wax maarata qofka dareen gelin kara iya qofka loo xadeeya laakiin qofka meyidkaa qofku waa uu ka argagaxaya uu ka yaxyaxaya markaa ka halkaa wax ka day waa sidii neefka wax ka dayay kale markaa ganaax uun mooyaane waxba xadkii zinada lagu oogi maayooo kaasaa markaa muctamada wuxuu yihi wain waia ajnabiyatan fi maa duuna alfarji gabadhka ajaaniba haddii uu uga tago wax aan xubinkii ahayn meel aan xubinkii ahayn iyo dee duburkii toona aan ahayn maaragtay meelihii kale iyo dhudhunkasho iyo wixii noocaa ahaa cuzira waala waa la kaasi xad ma laakiin waa la ganaaxayaayo isagana ciqaab waa la ciqaabayaa ciqaabtii qaadigu ama garsooruhu uu garto wain istamnaa biyadihi qofku hadduu gacantiisa biyaha isaga keeno de iyadana xaaraan buu ku dhacay aan banaanayne uzira markaana haddii la ogaado oo dowladdu ay markaa qaadiga ama garsoore ay arrintu maxkamadda gaadho waa la ulaynayaa ama waa la maarata xidhayaa yani maarata ganaax ayaa lagu xukumay wain atat ilmar'atu lmar'ata gabadhi hadday gabadh u tagto cuzirataa labadoodaba waa un la ulaynayaa ama waa la edbinayaa uune xad lama odhanayo waa zina lama odhanayo ilaan meeshii wax isgaadhayba ma jire waxay noqonayaan uun waxa weeyaan tacziir unbay noqonaysa wuxuu yihi wain waطia jaariyata mushtarakata baynahu wa bayna hayrihi hadduu u tago adoon lala leeyahay oonu lahayn adoon isaga iyo qaar kale ay wada isaga qof kale ay wada leeyihiin wax ka xaaraano uma dhowaan karo midna uma dhowaan karo kor haddaanu midna keliga keligii lahayn midna uma dhowaan karo haddaba haddii uu mid u tago aw jaariyata bnihi ama odaygii uu u tago inankiisu addoon uu leeyahay markaan idina la xadayn maayo waayo de markaan horena qeyb buu kuleeyah waxbuu kuleeyahay markaa qeybtaasaa ka ridaysa xadkii addoontan inankiisana maadaama inankiisii uu leeyahay maalkan inankiisu sidii wax uu leeyahay oo kale iyaa isagana uu noqonayaayo shubhadaasaa markaa xadka karaysa idraw lxuduuda bishubuhaat markaa cusira waa la tacsiirayaa une xad markaana ma jirin wain waia ukhtahu bimilki lyamiin inan ay walaala yihiin sidii radaac oo kale ama nasab ay walaalo ku noqdeen haddii oo addoona uu midimilkiyo oo uu iibsado maalan milkigiisa soo gasho kadibna uu u tago fa fiihi qowlaan laba qowl baa iyadana ku sugan laba hadal baa ku jira axaduhuma midi wuxuu leeyahay yuxaddu waa la xadaynaya waayo waa la ogsoon yahay inay xaaraan tahay oo aanay u bannaanayn markaa ha la xadeeyo waa zine wthaani ka labaad wuxuu leey yucazaru me waa la tacsiirayaa la xadayn maayo wa huwa alasaxu kana asaxaho dee wuxuu leeyahay wamaa malakat aymaanukum taasaa laga yaabaa inuu markaa shubho uu ka fahmo shubhatulmilki markaa shubhatulmilki baa meeshii jirta shubha xaggii lahaanshaha ah iyaa meesha ka muuqata markaa shubhadaasaa keenaysa in xadka laga dhaafo wuxuu yihi wain waia mraatan haddii guur buu guursaday gabadh laysla ogol yahay oo isku raacsan yihiin wax jira inaanu ahayn wax jiro inaanu guurkani ahayn guur laysku waafaqsan yahay iyuu gabadh guursaday wahuwa yactaqidu taxriimu isna waa ogyahay waxaan wax ansaxaya inaanu ahayn ka nikaaxi dawaatil maxaarim sida gabadh maxaarimtiisii kamid a inuu guursado oo kale ama maaragtay waxa weeyaan tii uu qabay habaryarteed inuu guursado oo kale ama gab gabarh shanaad inuu guursado oo kale kaas ka noocaasa aw istajara imra'atan lizina ama gabarh u kiraystay inuu markaa xumaanta ku sameeyo oo fawatiaha u taga xudda xadkii laga oogaya waayo waxaas inaan guurahayn cid waliba way ogtahay kan muxuu ahaay lacagta siiyeyna kiraystayna de waaba wixii markaa dumarka xumxumi ay samayn jireenoo mahrulbagiyi buu noqonaya markaa iyaduna waa lamid uno lacag buu bixiyey lacagtaa la bixiyey dee meher maaha guurna maaha waxay noqonaysaa markaa zino caadiya ayuunbay noqono xadkii waa laga oogey wain waia haddii laakiin gabadha ugu tago fii nikaaxin guur mukhtalafin fii ibaaxatihi laysku haysto oo laysku khilaafsan yahay guur aan laysku raacsanin uu xaaraan sidoo kale laysku raacsanin inuu xalaal yahay hadduu gabadhii ku guursado sidaana ugu tago ka nikaaxi bilaa weliyi sida guurkii bilaaweliga ah ee gabadhii un maarata si gaara ula heshiiyey meelaha uun maarata iskaga mehersaday iyadoon weligeedii la weydiisan guurkaasi dee waa guur culamadii isku hayaano xanafiyadiibaale waa ansax walaa shuhuudin ama mid weligii waa joogaaye markhaatiyaan jirinoo isagiiyo weligii unbaa isla gartay inanta isi meher iyo waan kuu meheriye intaas baan meherkeedan kaaga dhigay haye unbaa laisiri laba markhaatiyo meesha ma joogaan de kaasina ma guntamo laakiin imaamu maali iyaale wuu guntamayaa laakiin waanu la aqalgelin ilaa markhaatiyadii la sameeyo guurkii wuu guntamayaa buu leeyahay laakiin aqalgalkii iyaan banaanaanaynin ilaa markhaatiyadii la sameeyo haddaba de guurkii wuu guntamayaa markuu yihi macnaheedu waxa weyaan waa zawjadiisii bay noqonaysaa kol haddii adaba zawjadiisii noqonaya isagoo markhaatiyana sameyn hadduu u tago dee guur la ysku haysto nin ugu tegay buu noqonaya wa nikaaxilmutcati iyo guurkii mutcada ee shiicadu samaynaysay kaana dee culamadii islaamka sida ibnu cabaas iyo iyay qolooyin baneeyeen haddaba hadduu waxa noocaasa guurku yahay lam yuxadda ninkaa isaga ah la xadayn maayo oo xadkii zinada laga oogi maayo ilan culamadii qaar baa yidhi waa guur hagaagsane wa qiila waxaa la yidhi qiil baale in waia fii nikaaxin bilaa weliyin wahuwa yactaqidu taxriimahu ninka waxaa sameeyey haduu aaminsan yahay ee bilaweliga guursaday haddii uu aaminsan yahay inay sidan xaaraanta oo isagu shaaficiyaan yahay xudda oo haddana sidii ugu tago waa la xaday laakiin sheekhu wuxuu yidhi kaa walaysa bishayin qiilkaasi qiil daciifa weeyaan maxaa yeelay mar haddii culamadii qaybi banaynayso xuduudana layna yidhi shubhaadu markay timaado joojiya idra xuduuda bishubuhaat de markaa la oogi maayo wuxuu ihi wain wajada mraatan fii firaashihi hadduu nin xaask eh, gabadh ku arko gooshiisi sariirtiisiibuu gabadh ugu tegey fadannahaa zawjatahu xaaskiisiibuu mooday fawaiaha markaasuu u tegey lam yuxadda la xadayn maayo ilayn qalad baa dhacay wuxuu ku talagalay may ahayn amaba se mararka qaarkood waxbaa dee guurwadareed iyo waxbaa dhaco markaas wax isdhaafdhaafe waa laiswedweydaari deetana dadkana dad isyaqaana maaha inta badan guurwadareed waaan waxaa laga yaaba un in de maaratay boqolyo boqolun la isu keenay deetana ha dhowtoole ay markaa wax isdhaafaan marka wuxuu noqonayaa wadu shubhu noqonayaayo meeshaasi zina maaha waxaa dhacay waa qalad baa dhacay bal wain zanaa bimraatin hadduu qof dumara ka zinaysto oo wadacaa uu sheegto anahu jahila zina zinadu inay xaaraan tahayba maan ogeyn buu yihi fain kaana waad eegay oo uu yahay yajuuzu an yakfaa calayhi hadday suuragal tahay waxaa uu sheeganayo oo inaan xukun ogeyn ay suuragal tahay say ku suuroobaysaa bian kaana qariiba cahdin bilislaam sida inuu yahay qof dhowaan soo islaamay oon axkaantaba aqoon aw nashaa fi baadiyatin baciidatin ama baadiye fog oo aan diinba laga aqoon aqoon jirin oon cilmi jirin culama joogin iyuu ku barbaaray lam yuxada ninkaa isagaa la xadayn maayo kol haddii jaahilnimo ay meeshii jirto wain waia mraatahu hadduu nin xaaskiisii ugu tago fi mawdici lmakruuh meeshii xaaraanta ah oo xaggii dambe ah xaaskiisiibu aggii dambe uga tegi cuzira la xadayn maaye laakiin waa la ganaaxaya waa la idbinaya wain waiahaa wahiya xaaidu haddii uu u tago xaaskiisii iyadoo dhiiggii caadada leh de iyaduna waa xaaraan ilan quraanki waa inoo kaana cuzira waa la isagana marka arrinkiisa la ogaado waa la wa qaala fi lqadiim wuxuu yihi imaam shaafici kitaabkiisii qadiimka ahaayee mrti markaa aanu masar imanahay wuxuu yihi in kaana fii iqbaali demi haddii maaragtay dhiigga waktigii uu markaa dhiiggu soo yani soo qaabilay yani markii uu xoog ahaa haddii ay arintu tahay oo dhiiggiiyo xooga uu u tago wajaba calayhi diinaarun waa inuu diinaar sadaqaysto kafaara ah ayaa ku waajiba wain kaana fii idbaarihi dhiiggiioo sii daba jeedinaya haddii ay tahay oo daciifay oo sii go-aya ama go laakiin aanay weli ka maydhanin wajaba calayhi nisfu diinaarin diinaar berhkii inuu sadaqaysto iyaa ku waajibu oo xadii ibn cabaas laga wariyo ida waaqaca arajulu ahlahu wahiya xaaidu eh, in kaana daman axmara falyatasadq bidinaari wain kaana asfara falyatasadq binisfi dinaar riwaayaad kala duwan buu kuwa aan tasiilkaas tafsiilkaasi ku jirin eh, maarata waxa weyaan man ataa ahlahu wahiya xaaid falyatasadq bidinaarin aw nisfi dinaarin odhanayaana wuu jiraa marka xadiidkaa iyuu adiimku absaday lakiin xadiika maqaal baa kusugan sixadiisa inuu mawquuf yahay baanay u badan tahay waana istixbaabe waajib maaha baa lai walaa yuqiimu lxadda haddaba qofkan zinada geystay xadka kuma oogo cala lxuri hadduu qof xora yahay ila alimaamu dowladda ayuunbaa xadka ka goysa aw man fawada ilayhi limaam ama ciddii dowladdu ay u dirto wayajuusu lilmawlaa sayidkii waxaa u bannaan an yuqiima alxadda calaa cabdihi wa amatihi addoonkiisiiyo addoontiisu hadday zinaystaan inuu xadka ka oogo sayidka way u banaan tahay liqowlihi sal l slam kamaa fi saxiixayn idaa zanat amatu axadikum falyajlidha walaa yuharib midkiin addoontiisu hadday zinaysato ha garaaco ha karbaasho laakiin yaanu canaananin yaani si xun aanu waxa weeyaan ugu ceebeynin yaan la ceebeynin laakiin dee ha laga oogo markaa ha ka ooga bu adiiku xadiidku yihi inuu isagu arrintaa qaban karo iyaa laga fahma waqiila qiil baale waa kala qaadiyo in habata biliqraari hadday qiratay ama addoonkani qirtay jaaza lahu sayidkii way u banaan in uu sidaa u ooga xadkii wain habata bilbayinati haddii laakiin markhaatiya iyo arrimahaas ay tahay ee aanay qiraal ahayn lam yajuz isagu hawshaa ma geli karo oo ma oogi karo waayo waxay u baahan tahay in markhaatiyadii la dhegaysto gartii la qaado la eego markhaatiyadii la yska hubiyo hawshaasina garsoorkay utaalla iyo maxkamadaha haddii arrintu bayine noqoto xaaladaa iyadaa ma oogi kara buu leeyahay walmadhabu lawalu madhabku waa kaa horeo xadiidku waa ilaaqay marka ilaaqa xadiidka iyaa la qaadanaya wuxuu yihi wain kaana almawlaa faasiqan gabadhan ama addoonkan zinaystay addoontan ama addoonkan zinaystay sayidkoodu hadduu faasiq yahay isagiiba khamriyo caba aw imra'atan ama ay gabarhba tahay gabar baaba leh faqad qiila qiil baa le laa yuqiimu oogi maayo waayo faasiqu laysa ahlan lwilaaya wilaayo iyo mas-uuliyad waa arrin mas isaguna ahal uma aha gabadhiina iyaduna waa saasoo kale oo dee waa waxa weeyaan mas noocaas oo kale ee iqaamatulxuduud iyo waxyaalahaasi iyaduna ahl uma aha buli waqiila qiilka kale wuxuu leeyahay yuqiimu maya ku oogi karaa addoonkiisa addoontiisa iyaduna way ka oogi kartaa wa huwa laasaxu kan damba asixa badan liilaaq alxadiid wey xadiidkii de waa ilaaqayo idaa zanat amatu axadikum falyajlidha lama kala qaadin wain kaana mukaatiban sayidku hadduu yahay mid kitaabeeyey addoonka oo caqdulkitaabo kula jira faqad qiila qiil baa la yuqiimu wuu oogi liilaaq alxadiid xadiidka ilaaqiisiibuu qaadanay waqiila waxaa la yihi laa yuqiimuni halkan oogi maayo wahuwa asaxu kan dambaa sixo badanoo dee sulaba iyo awoodba kuma laha tasarufba kuma laha way kala madax banaan yihiin mar hadday kala madax banaan yihiin shaqo ku yeelan maayo wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala walaa yuqiimu lxadda fi lmasjidi masjidka laguma ku oogi maayo markaa xadka xadka masaajidka laguma oogo walaa yujladu fii iyadoo kulayl darani jiro ama qabow daran walaa fii maradin ama xanuun jiro yurjaa buruuhu la filanayo inuu ka bogsado xataa yabraa ilaa uu bogsanayo waktiyada halista ah, la garaaci maayo qofki inuu ku dhintaa laga yaaba in la dila lama doonayo boqolkan karbaash waxaa lagu dhufanayaa wakti hawadu caadi tahay qabow daranna aanu jirin kulayl daranna aanu jirin xanuun la filaya inuu ka kacayana aanu ku sifaysnayn waa la sugaya intuu ka bogsanayo markaa kadib iyuunba in la ban ay markaa waajib noqonaysaa fain julida fi hadihi اlaxwaal haddii ninkii la karbaasho iyadoo waktiyada xaaladaha lagu jiro deetana famaata uu dhinto falmansuusu imaamka naskiisu waxa weeye annahu laa yadmanu dee xad ilaahay baa laga oogey magdhow meeshaa waajibi maayo ilan waa xad waxani wa qiila laakiin qiil baale fiihi qowlaani laba qowl baa ku suganoo me waa la magdhabaya maxaa yeelay dee wakti aanay banaaneyn in la xado yaa la xado mara hadii wakti aanay banaaneyn in la xado ay arintu dhacday damaan baa ka waajibaya xaqiiq ahaana qowlkii hore ee odhanayey waa xaaraan waktiyadan in markaa la xado de waxa u munaasiba ah in damaan laga laazimiyo laga dhaliyo hadii la yidhaahdo damaan ma maaragtay ma waajibayana waxay noqonaysaa markii aynu lahayn wakhtiyada xaaladaha lama xadayn karo inaynu dhahno yani waxaa habboon inaan la xadayn ee aynaan odhanin ma banaana markaa axadku ma banaan sida minhaajkuba uu ishaaray laakiin haddana waxaa muctamada xadkii oogistiisuna waa xaaraan haddii uu dhintana damaankama waajibayo sidaa naska shaaficiya wuxuu yihi walaa tujladu lmar'atu gabadha iyada lama karbaasho fii xaali xabali bilba iyada oo uurkiileh gabadh uur leh lama karbaasho xataa tadaca ilaa iyo ay ka umulayso oo weliba intaasun maahee watabraa min alami lwilaada xanuunkii dhalmadana ay ka bogsanayso walaa yujladu qofkii la karbaashay lagu karbaashi maayo bisawtin jadiid jeedal cusub oo jidhka goosanaya lagu karbaashi maayo baalin bahal gaboobay oo aan waxba ka qaadayna lagu karbaashi maayo meel dhexe yaadi maarata walaa yumaddu qofkii marka la karbaashayo lama goglayo lama jiifinayo walaa tushaddu yaduhu sidoo kale gacmihiisa lama xidhayo lama xidhxidhayo walaa yujaradu dharkan lagama saarayo sida ibnu mascuud radia allahu tacala canhu uu bal yakunu calayhi qamiisu khamiiskiisi caadiga ah dharkii caadiga ahaab ayaa maarata u xidhnaanaya de maarata lagana yeeli maayo de inuu koolal iyo waxyaala culculus soo qaatana maya dharkii caadiga ah ee maarata san xidhan jir iyubu xidhnaana walaa yubaalagu xeel dheeraan maayo fi darbi garaaca laisla kala maayo deetana fayanhara dam oo uu dhiigu markaa kasoo daato jeedalkii soo goosto dhiig ka soo baxo lama rabo taana in la yar xanuujiyun baa la doonaya iska kala jeedi wa yufaraqu darbu calaa acdaa'ihi waxaa lagu loo qaybinayaa garaac iyo karbaashka xubnihiisa dhinacyada waaxyaha jirka waa loo qaybinaya wa yutawaqaa la iska ilaalinaya alwajhu warasu meelaha halistaa ah, wejiga waa laska ilaalinaya wejiga isaga in wa laska garaac waa la madaxa waa iska ilaalinaya farjiga xubinta cawrada waa laska ilaalinaya wlkhaaira kanidii baa laska ilaalinaya wasaairu mawaadic اmakhuufa dhammaan meelaha halista ah ee halbowlayaasha waa laga ilaalinaya karbaasha wain wadaca yadahu calaa mawdicin hadduu gacanta meel ku qabsado waxaa laga yaabaa in meeshaa wax kaga yaalaane duriba hayruhu meelo kalaa lagaga dhufanaya meeshu sida gaarkaa u ilaashanayo waxbaa jiri karee iska ilaali wayudrabu rajulu ninkii waxaa la karbaashi qaaiman isagoo taagan wlmaratu gabadhiina jaalisatan iyadoo fadhida weliba fii shayin yasturu alayha ama yustaru calayha iyadoo weliba wax ku dhex jirta lagu asturayo wa ku dhex jirta yani markaa shalmad iyo de maaratay maro weyn wax noocaas oo lagu asturayo wa tumsiku mraatu ama wa tumsiku calayha mraatun baana dharka u ilan iyadii waa tana way xanuunsanaysaa waxa laga yaaba inay kolba u boodayso maarata meeshii kolba lagaga dhufto ay gacantii la aadayso marka dharkii waxay u baahan tahay gabadh qof kale oo de waxa weeyaan u ilaaliya fain kaana qofkani hadduu yahay nidwa alkhalqi mid abuur ahaan daciif taal daran aada u dhuuba oo maaragta aan waxba xamilaynin nidwa alkhalqi waxa weeyaan abuurkiisaaba wuxuu yahay qof markaa waxa weeyaan caata ah iyuu abuuray qof caato ah oo aan maaragtay xamilaad lahayn aw mariidan ama uu yahay qof xanuunsanayo oo laa yurjaa buruhu bogsashadiisa aan la filanaynin xanuun baa haya xanuunkaana inuu ka kaca loo malayn maayo maxaa la samayn marka sidee jeedalkiina waa ku waajibay julida labadaba waxaa lagu karbaashi biatraafi thiyaab maryo iyaa la soo qaadayo cumaamadaha iyo waxaasaa lala dhacaya waikaali nakli ama waikaali nakli ama maarata rucubtii timirta maarata halkii ti ay midhuhu ka baxayeen laamaheedii yaryaraa oo da isku wada yaalla oo laga yaaba xabadiiba inay afartan ku yaalaan ama ay maarata konton midhba ku yaalaan iyaa laba jeer sidaa loogu dhufanaya khalaas de waa boqolkiiba ila kolkiiba mar lagu dhuftay konton baa ku dhacay saba haddana mar labaad baa lagu dhuftay oo konton kale iyaa ku dhacay boqolkaa qofkii dhuubnaa markaa aadka u dhuubnaa halkaa waxoogaa waa laga waala waa laga khafiifi wuxuu yihi wain kaana alxadd rajma waxaas waa markii karbaash xadku uu yahay laakiin haddii dhagax in lagu dila xadku uu noqdo muxsankii uu yahay kaa isaga fain kaana qad habata biliqraari haddii arrintu qiraal ay tahay oo isagu uu qirtay falmustaxabu an yabdaa alimaamu sida fiicani waxa weeyaan waa inuu bilaabo dhagaxa dowladdaa bilaabaysa garsoorihii xukumay kii xukumay iyaa bilaabaya dhagaxa ugu horeeya saa ku dhufanay saasaa fiican si dadku ay markaa de kalsooni u helaan in arrintani ay cadaalad tahay oo ninkani aanu dadka markaa waxa weeyaan uga fadhiisanaynin de isagiiba uu ku bilaabay wain habata bilbayinati haddii arintu ay markhaatiyo tahay falmustaxabu sida fiicani oo markhaatiyo ay sheegeen ninkan inuu zinaystay falmustaxabu sida fiicani an yabdaa shuhuudu markhaatiyadii baa laodhanaya ku bilaaba idinku soo idinku maydaan arkiini dee ku bilaaba hadday markaa ka maagaan dee ishkaal baa imanaya shaki baa imanaya ah marmaraha nimanku waxba may hubine way uun markhaatiga iska fureen marka iyaga inay ku bilaaba la yihahdo iyaa fiican haddaba fain wajaba rajmu dhagax dilkani haddii uu waajibo fil xar iyadoo kuleyl adag lagu jiro awil bardi ama qabow daran awil marada ama bukaba fain kaana qad habata bilbayinati haddii markhaatiya arrinta ay caddeeyeen rujima loo joojin maaye kuleyl kasta ha jiro qabow ha jiro ilwaaba la dilayaa qofke dibdhig markaa uma baahna de toos baa markaa loogu garaacay wain habata biliqraari haddii arrintu qiraal tahay oo isagu uu qirtay falmansuusu nasku waxa weeye annahu yuaakharu waa la dibdhigayaa ilaa an yabraa ilaa intuu bogsanayo wayactadila hawaaw haddii markaa hawadu ay bedelan tahayna ay caadi noqonayso markaa kadib iyaa lagu bilaabioo dee waxaa dhici karta buu leeyahay kani inuu ka noqdo uu yidha war waan iska hadlayi ila hadduu saa yihahdo wa waa laga aqbalayaa soo ma ayib marka waaa laga iyadoo dee xoogaa dhowr dhagax ku dhaceen oo nabara soo deetana kulayl daran baa jira qabow daran baa jira nabaradii inuu udhinto yaa laga yaaba ama waaba xanuunsanay inuu nabaradii udhinto yaa soo degdegi karta marka wuxuu leeya hadduu qiraal yahay dib ha loo dhigo haddii laakiin aan maaratay aanu qiraal ahayna de markhaatiya ay tahay iyadu hadal male saasaa nasku yahay wa laakiin waxaa la yihi yuqaamu qiil baa wuxuu leeyahay waana ka muctamadkaba aho nas kale isagaa lagu awilayaa yuqaamu may waa la oogaya kor dil tahay rajmi ay tahay t qofka la dilaaba lagu talagalae maxaa maarata waxa wey wakti munaasiba looga raadsan waa lagu garaacaya inuu ka noqonna dee waa arin muxtamil oo suuragal uun ah laakiin wax hadda lahaya ma aha wuxuu yihi wain wajaba arajmu rajmigu hadduu waajibo wahiya xaamilun gabadhii oo uur leh gabadh uurleh haddii in dhagax lagu dilaa ay lam turjam maarata la rajmin maayo xataa tadaca ilaa ay umulayso wayastaniya ilmuhuna wayastaniya alwaladu ilmuhu uu ka kaaftoomayo ka maarmayo bilabani hayriha cid kale caanaheeda ilaa uu kaga maarmayo la dili maayo wain habata alxaddu bilbayinati haddii xadku uu ku sugnaaday bayino iyo markhaati falmustaxabu mustaxabku waa sida fiican waxa weeye an tuxfara lahaa xufayra god yar baa loo qodayaa si markaa asturkii uga qayb qaato ilan maanta gabadh kalaa qabanaysa ma jirayse dhagax meesha lagu soo garaacaya ta kale madaxa kaga dhacaya marka cid maryaha u ilaalinaysa meeshan ma jirta qof waliba u ka cararaya marka in haddaba meel yar loo qodo si ay markaa halkaa ugu asturnaato iyaa fiican waa haddii markaa markhaati ay arrintu tahay wain abata bilr hadday qiraal tahay lam tuxfir waxba loo qodi maayooo hadday doonto baxsato ha baxsataa laleeyahay hadday baxsan karto haddaad god uqodood ku riday baxsadkiibaad markaa ka xidhay markaa markay de markhaatiya tahay lanka noqosha ma jirtee iyada waa loo qodaya loo god loo samaynaya laakiin markii ay qiraal tahay waxaaba dhici karta intay baxsatay inay tiraa iska hadlayy markaa waa la degay waa kan wuxuu i rujima qofkii haddii dhagaxii lagu bilaabo faharaba uu baxsado lam yutbac ledaba carari maayo waa markii arrintu ay tahay qiraal markii ay qiraal tahay la daba carari maayo oo dee waxaa dhici karaysa inuu markaa ka inuu ka noqdo doonaya nabiguna alayhi sala slam maacis markii uu baxsaday waa kii yidhaha laa taragtumuuh iska daysaan waaya wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala baabu xadi اlqadfi kani wuxuu baab u yahay qadafka xadkiisi qadafku waa in qof lagu sheego zino ayaa qadaf la yidhaahdaa haddaba wuxuu yidhi idaa qadafa haddii uu qadfo baaligun mid qaangaara caaqilun oo miyirkiisi imaankiisii qaba mukhtaarun oo aan qasbanayni walxaalu huwa muslimun isagoo markaa kaa qadafka samaynaya muslim yahay aw dimiyun ama gaaladii nagu dhex noolayd aw mustamanun ama kuwii markaa nabadda kusoo galay aw murtadun ama murtad uu yahay muxsanan qof markaa muxsan ah oo dhowrsoon laysa biwaladin lahu oo aan faraciisii ahayn haddii uu markaa qadfo wajaba calayhi alxaddu xadkii baa waajibaya biاlnasi waاlijmac naskii ijmaac ayaa u daliila waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda sideetan jeedal kudhiga waa ka ilahay subaa ku dhufta waa ka ilahay yihi haddaba qaadifka waxaa u shardeeda qof inuu yahay mukalaf qaangaadh miyar qaba qof waala dhadayn maayl waa inuu mukhtaro aanu qasbanayn kii qasbanaa waxaa la yihi ka lagu yihi xabad baan ku dhufta kale waa zaani dhe deetana isku furan waa kan waa zaanile qoslayaaba ilan qofka markaad arkaysa <laughs> inuu qasban yahay kuma xanuujinaya hadalkiisa kuma xanuujinayo ya oo wax markaa ku xanuujinaya ma aha markaa iyadana waxba loogama baahna kaasina in markaa waxa weeyaan la hadeey meesha ma imanayso sidoo kale de waa inuu yahay qof markaa axkaamtii ay qabanayso xataa kii <clears throat> xataa kii mustamankii maanto mucaahadkii laga wado halkan arintii way qabanaysa oo de waa xuquuq bani aadam haddayma xuquuqdii aadamaha tahay mucaahadkii markuu innaga inoo yimaado wixii maaratay xuquuqta aadamaha waa l waa laga rabaa inuu ilaaliyo murtadkiina marka hore way qaban jirtay laysa biwaladin lahu buu yidhi waa inaanu ahayn oo de qofka haddii aabbii uu qadfo oo inankiisi uu de kelmadda inagu aynu isticmaalno waxaasaa tahay uu yidhaahdo ya way kala duwan tahay inu d maarata yihahdo marka zani baa tahay buu yihi saas ama tan kale ee wecel iyo waxa noocaasa taasi waxay qadaf ku noqonaysaa hooyadii taasi waa hawl kale laakiin haddii isagii uu yihahdo zani baa tahay inankiisi hadduu ku yihahdo waa zinaysatay waxa loo xadayn maayo waayo hadduu dilaba de dilayo soo ma marka hadalkan yadana waa la tacsiirayaa une laakiin ma imanayso xadkii ma imanayo wuxuu yidhi fain kaana xuran hadduu xor yahay ninkan wax qadfay julida amaaniina jeedal baa lagu dhufanayaa sida aayadduba ay sheegtay wain kaana mamluukan hadduu addoon yahayna julida arbaciina afartan baa lagu dhufanayaa qiyaasan cala zinaa weeye wlmuxsanu haddaba halkan muxsanka aynu ka sheekaynaynaa wuu ka duwan yahay muxsankii zinada markaynu ka hadlayna oo muxsanka markaynu zinada joognay xadu zinaha markaynu joognay muxsankii waa soo nidhi waa inuu baalig yahay caaqil mukhtaar waxaan jeeda caaqil baali multazim caaliq baaliq xor multazim waa inuu caaqil yahay oo u baaliq yahay oo u xor yahay oo multazim lilaxkaam inuu markaa yahay ayaynu soo shardinay soo ma waayahay halkan laakiin waxaynu shardin muxsanka la sheegay albaalig alcaaqil alxur intaa way wadaagaan saw maha almuslim alcafiif multazim oo dhami halkan ma noqonayo muxsan ma noqonayo laba shardi ba muslim haddana muslim oo dhan maaha gaaladii o dhami ma aha muxsaniin maaha alcafiif muslim oo dhamina ma aha gaaladu yuse u yihiin maba noqonayaan muxsaniin ma noqonayaan waay muslimkiina waa la kala qaadaya cafiif iyo hayru cafiif cafiif marka waa maxay waa qof aan lagu haynin zine iyo wax lamida iyo jimaac magalmo xaaraana qof aan lagu hayn iyo cafiif ah qofka cafiifkii waa qofkii aan jimaac xaaraana ama galmo aan lagu ogeyn iyaa waa cafiif la odhanaya intaa markuu qofku markaa haysto ayaa wuxuu yahay qof muxsan ah oo qofkii qadfa xadkii markaa sideetanka jeedal ahaa looga jaray waay intaa haddii adiba lawaayi kuu sheega fain qadafa sagiiran ilmo yar hadduu ugu sinaysta yidhaahdo oo aan qaam gaadhinba aw majnuunan ama qof waalan buu qadfay aw cabdan ama addoon buu qadfay aw kaafiran ama gaal buu qadfay aw faajiran ama mid faajirahoo yacni waxa weeyaan hore loogu ogaa wax noocaasa faajiranta halkan waa zaaniyan unbaa laga wado maaha khabriye cabki khabriye cabki halkan waa cafiifi la soco faajirku waa zaanigi wey aw mid hore zina loogu ogaa iyuu qadfay aw man waia waan xaraaman ama mid galma xaaraana sameeyey yaani markaa xadkii zinadaba lagu oogine soo arki sida kii markaa adoonkii inankiisa addoontiisii u tegay oo kale iyo wixii lamidka ahaa aynu shubha daraaddeed xadka uga reebnay laakiin de waxaan inuu xaaraan yahay la ogaa aw man waia waana xaraaman oo laa shubhata fiihi oo aan markaa yani xaaraannimadiisa maa agga adka laa shubhata fiihi xagga xurmad iyo xaaraannimadiisa in waxaan xaaraan yahay shubhadii aanay ku jirin xaaraan yahay la og yahay marka maxaa baxaya nikax bilaa weligii iyo nikax bilaa shuhuud iyo kuwaas iyagu de shubhad baa ku jirta ma xaaraan ba mise xaaraan maaha laakiin waa wax la ogayo shubhadi aanay ku jirin kii markaa galmo hore noocaasa sameeyey yaan xadbe kaga waajibine kii qadfa hadaba cusira la xadayn maaye waa un la edbinayaa oo dee cayda markaa ninkan caayay ama ilmahan yar caayay ama qofkan waalan caayay ama addoonkan caayay ayuunbaa loo tacsiirinayaa wain waia bishubhatin qofka la qadfay hadduu yahay mid markaa wadu shubha sameeyey oo gabadh markaa shubhadi ku jirto iyuu markaa jimaacay faqad qiila sida addoontiisiio aanu weli haddaa hubsanin un istibraagii samaynin hadduu iska jimaaco deetana la qadfa isagii faqad qiila waxaa la yidhi yuxaddu ay yuxaddu qaadifu kii qadfay waa la xadaynayaa waa la yidhi waana ka muctamadkaa maxaa yeelay wadu shubuuhu qofka daacifadiisi dhowrsoonidiisii meesha kama saaro waaya wa qiila qiil baale yucazaru mayane kii qafi kol hadduu wai muxaram ah uu soo galay wai xaaraan kol hadduu soo galay hala tacziiriyo una halkaa hore waia waan xaraaman laa shubhata fiihdi ayuu markaa kala mid dhigaya kaasi markaa shubhadi kumay jirin inuu waxaan xaaraan ka yahay kana shubhad baa ku jirta oo eh, de waxa weeye waa waa nikaaxa maalan nikaaxa bilaaweligaa iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah. waa wax dee markaa ku jirto isaguna muctaqidu taxriim inuu xaaraan yahay wuu aaminsan yahay waanu ku jimaacay sidaa marka cifadii meesha muu ka saaraya kol hadduu aaminsanaa waxaa inuu xaaraan yahay shubhaba ha jirte wuxuu leeyahay markaa eh, qiil baale qofkan cifadiisii meesha way ka baxaysa kii adfayna la adayn maayo lakin muctamedku wuxuu leeyahay qofkan cifadiisii sidaa ku bixi mayso kii markaa eh, qadfayna waa la adaynay wuxuu yihi wain qadafa waladahu qof hadduu ilmihiisii qadfo aw walada waladii ama ilmihii awga u ahaa cuzira waa la tacsiiraya una ad markaa meeshaa ma jiray wain qadafa majhuulan qof aan laba garanayn wuxuu yahay ma addoon baa mise waa qof aan la garanayn haduu mid qadfo faqaala markuu qadfiyna uu yihahdo huwa cabdun markii xadkii loo soo joojiyey ayuu yihi waa addoon ma addoon baad ii xadaynaysaa wa qaala lmaqduufu kii la qadfiyna wuxuu yihi ana xurun anigu xor baan addoon ma ii falqowlu qowlu lqaadifi warka waxaa la qaadanayaa waa qofkan qaadifka ah qowlkiisa waayo qofkan lama garanayo allahu aclam waxaa dhici karta inuu addoon yahay waxaan uu ninkan sheegay waa suuragal arrintiina jahaaladana ku sugan marka واأصل براءة الذimة miن الxad واlxduud تسqط bالشhuبهaaت شhuبhadana waa lagu ridi jiray marka kol haddaynaan arintii hubin ninkii xadayn mayno saasaa muctamadku uu odhanaya waqiila ariiqa waxay leedahay fiihi qowlaani laba qowl iyaa ku sugan masalada masaladu waxay nagu soo martay laqiidka markii aynu soo maraynay ayay masaladu ina soo martay wuxuu midbu wuxuu ku yidhi markaad kiristaanka ahayd baad zinaysatay fa ninkii wuxuu yidhi lam azni walaa kuntu nasraaniya waxaad sheegaysaa ma samayn kiristaannama ba ahaan jirin walam tucraf xaalu xaaladiisana ma garanayna ninkan inuu kiristaannimo soo maray iyo iyo in kalena waynu kala garan weynay wuxuu yihi fiihi qowlaani laba qowl baa meeshan ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay yuxaddu waa la xadaynaya waana muctamadka weyn maxaa yeelay de qofka dhulka islaamkii ku nool dhulka islamka ku nool inaanu kristaan soo marin baa asala halkaad ku ogeed anu kristaanku soo maray dad markhaati u keennu kristaan ahaan jiray warkaagu socon maayo waani ka labaad wuxuu le yucazaru waa la tacziiriyo waxaanu sheegaya waa suuragal marka halkii kii majhuulka ahaad oo kale ayaa lagala mid dhigaya lakin de jahaaladan qofkan gara garanwaagan nasabkiisi garan waayey inta badan addoomahay ku dhici jirtay imika de addoomo ma jiraan markaa taasaa markaa keenaysay in shubhadu ay oogeysato wain qadafo hadduu qof qadfo oo waqaala uu yihahdo qadaftu uu majnun wuu waallaa markaan qadfay intuu qadfayba markii maxkamaddii lasoo joojiyey iyuu yihi maskax ahaan buu xanuunsanayay marki imika u caafimaad qaba lakin markii maskax ahaan dhimirkiisu muu dhinayn qof waalan baad qadafkiisa markaa i qabanaysaa fa markaasuu kana yihi la qadfay bal qadafanii wa ana caaqil waan miyir qabay iska hadlayaa wa curifa lahu xaalu junuunin ninkanna waa nin marmar waasha oo baasha lagu ogiya falqowlu qowlu lqaadifi fii adhari lqowleyni qowlka adaba xooga badani waxa weeye qaadifku warkan uu sheegay ayaa la qaadayaayo mar haddii xaaladii ay jirto wixii muxtamil uu yahay alaslu baraa'at dima walxuduud tudraw bishubuhaat marka inay arintaasi jirtay iyaa dhici karaysa waa la tacsiiraya wlqowlu qowl maqduuf aakhar ka kalena wuxuu leeyahay de imikaba waa kan u caafimaad qabaa nastasxibu alxaal ila almaadi istisaabkii maqluubka ah istisaabkii maqluubka ahaa weeyaane waxaa imika jira waktigii hore loo rarayi marka de inta badan xujo ma noqda kaasi wuxuu ihi wain qadafa cafiifan qof cifale oo dhowrsoon hadduu qadfo qof dhowrsoon buu qadfi falam yuxadda xadkii laguma oogin xadulqadafkii xataa zanaa ilaa uu zinaystay kii la aw waia waan xaraama ama maarata jimaaci xaaraanta ahaaye cifada meesha ka saari jiray yaanu maarata xaduudsinimo keensanine iyuu ku dhacay intaan weli kii qadfayna la xadayni lam yuxada la xadayn maayo maxaa yeelay wixii uu sheegayey de waaba dib ka soo baxay ama wax cifadii meesha ka saara dib ka soo baxay waxay arrintaasi noqonaysaa arrin keensanaysa shubha weyn in waxa uu sheegayo ay markaa wax ka jireen markaa shubhadaa weyn meesha way ka saaraysaa ifadiibaadesuushayo asaanadii xasaanadii meesha ka wuxuu walaa yajibu lxaddu haddaba xadkan qadafku ma waajibo ilaa an yaqdifahu bisariixi zinaa inay qayaxan oo waad zinaysatay ah inuu yidhaahdo mooyaane lamidka ahaa aw iliwaai ama camalkii reer luud baad samaysay aw bilkinaayati macaniya ama erey maarata de maarata aan sidaa uqayaxnayn oo aan qayaxnayn laakiin uu ugala jeeday qadaf watasriixu haddaba qayaxaadu an yaquula waa inuu yihahdo zanayta waad zinaysata aw yaa zani kii markaa zinaysan jiray aw lutta shaqadii reer luud baad qabatay aw yaa luuiy kii markaa luudiga ahayo aw zanaa farjuka xubinkaagii taranka ayaa zinaystay saasoo kale iyo wamaa ashba wixii lamidka ah waxyaalahaasoo dhami iyo dee waa inu aynu u naqaano waxaasoo dhami waa waa sariix weey wlkinaayatu kinaayadu aan markaa qayaxnayni an yaqula waa inuu yaa faajir yani waxa ama ya aw yaa khabiis waa qurunfalow ama xumaanfalow aw yaa xalaalu bna alxalaal buu yihi kii xalaasha ahaa maaratay kii xalaasha lagu dhalay ee isagiiyo aabihiiba xalaasha lagu dhalayo iyadoo markaa filkhus wahumaa filkhus iyagoo murmaya waa iscaayaya markaasu xalaal baa lagugu dhalay markaa de wax kale ujeedaa sababmaa ila waa la iscaayay meesha laysma ammaanayni meesha waxbaa ku jira laakiin kelmadda waxaa la yidhi iyada kinaaya lamada tacriid baa la yidhaahdaa tacriid baa la yidhaahdaayo yani waxaan cagsigiisa marka maadaama aanay kelmadii keensanaynin ee la yar fahmi karayo taasi waxaa la yidhi noqonayso qadaf ma noqonayso sariix iyo kinaaya toban wuxuu yidhi fain nawaa bihi اlqadfa kinaayada haddii uu qadaf ugala jeedo wajaba alxadu xadkii baa waajibi wain lam yanwi haddaan ugala jeedin lam yajib xadkii waajibi maayo ilin kelmaddu sideeda markaa qadaf uma ahe wuxuu yidhi wain ikhtalafaa fi niyati wuxuu ugala jeeda hadday isku khilaafaan waa inaad qadaftaad ugala jeedin waan ugalamaan jeedin falqowlu qowlqaadifi qofkan hadalka yii qaadif buu yii qaail baa ka fiicneed falqowlu qowlqaail kan yidhi hadalka ilan qaadif yii oo laisku haystaabe addoon qaadif xukunay oo khalaas bay noqon lahayd qofkan hadalka yidhi ee laysku haysto ma qaadif baa mise qaadif ma aha ilayn isaga ayaa maxaynu odhan jirnay maaragtay maaratay maqaasid lafdi calaa niyat laafi maqaasid lafdi calaa ma qasdu laafidin calaa lafdin marka hadalka isagu niya sida uu sheegay ilaa saasaan ula jeeday yaa laga aqbalay wa in qaala kelmado markaa carabiya iyuu halkan ka hadlayaayo u dhadhow qadafkii wa in qaala zanata fi ljabal zanata iyo zanayta ba af isku dhow yihin zanayta iyo zanata markaa zanaytana de waad zinaysatay waad fanatay laakiin zanaytada lafteeda iyaa mararka qaarkood zanata loo akriyi karaabaa haddaba zanata fi ljabal buu yihi filjabalna waa buurti marka buurtii baad fanatayna way noqon karaysa waaba de siday macnaheedu uu yahay waxaa kaloo loola jeedi karaa buurta dhexdeedaad waxaa ku samaysay haddaba wuxu uhi walam yanwil qadf haddaanu qadaf ugala jeedin lam yuxada lama xadaynayo waayo fanashay sheegaysaa wa in qaal hadduu zanata keliya hadduu walam yaqul fi ljabali aanu fi ljabaldii buurtii raacinin faqad qiila qiil baa le yuxaddu waa la xadaynayaayo zanatadani zanayta iyaa loo isticmaala wa qiila waxaa la yihi oo kale laa yuxaddu may la xadayn maayo ilaa biniye inuu niyeysto qadaf baan ugala jeeda yihahda mooyaane wahuwa lasaxu kanaa sixa badan maxaa yeelay zanata fanasho ayay noqonaysaa dee ma noqonayso zino ma wain qaala hadduu qof ku yidhaahdo anta azna annaas dadkaba adaa ugu zino badan aw aznaa min fulaan hebel adaa ka zina badan buu yihi lam yuxadda min gayri niyatin haddaanu qadaf ugala jeedin lama xadaynayo buui adaa ka zina badan buu waaya hebel adaa ka zina badan hebelka hadii zina lagu yaqaanay sax kana nin qadfay buu noqonaya laakiin hebelka haddii dhowrsooni lagu yaqaanay oo yihi hebel adaa ka zina badan shaafici naskiisu waxa weeyaan meeshaa hadduu yihahdo ugalamaan jeedin qadaf waa iska daynaya waa in dee tacziir iyo wax nocaas mooyaan ma imanayo waayo dee kaa kaleba qof qadfi ma noqonayo kol hadaanu kaa kaleba qof qadfi noqonaynin kana muu qadfin waxay iska yar noqon karaysaa hadduu ahaan lahaa waad ka badan lahayd oo kale wax noocaasoo kale ah waaya markuu yidhaahdo dadkaba adaa ugu zino badan taa dadkii yuu qadfay baa la odhanayaa may dadkiim dadkii uqadfay lama odhanayo kol haddaan dadkii u qadfay la odhanaynin kanna uu qadfay lama odhanayo maa wardi labada masaleba u ka hor yimid shaafici saasuu yii bu asxaabtuna way ku raaceen laakiin anigu m kuma raacsanin bu asna waba afcalu tafdiil inay labadani wadaagsadeen weliba kani kaga badan yahay iyuu sheegay sidee markaa loo odhanayaa lama xadaynayo azna naasna dadkii oo dhan ayuu yii marka tan azna naasta ishkaalkeeda waxaa kaloo isaguna sheegay imam alxarameyn imam alxarameyn azna min fulanta wuu sallimay laakiin anta azna naas marka la yidhaaho dadkaba adaa ugu zino badan waxaanu ognahay dadka kuwa zinaysta inay ku jiraan kuwiina isagu yidhahday aba ka badanba marka sidee loo odhanayaa maaragtay waxa weeyaan qadaf maaha sidee loo marka adu naskii waa sida lakin ishkaal iyaa ku jira wain qaala hadduu yidhaahdo fulaanu zani ninkaa hebeli waa zani hadduu yidhaahdo wa anta aznaa minhu adna waad kasii daran tahay dee xudda marka halkan waa la adaynaya waayo qofka uu ku shabahayo de isaga laftiisiibuu qadfay markaa kana waad kasii daran tahay buu yidhi labadiiba qof qadfi noqonaya wain qaala hadduu ya zanaa yaduka gacantaadaa zinaysatay aw rijluka ama lugtaada lam yuxadda la xadayn maayo dee qof markaa zina caadiya sheegay ma noqonayo waqiila qiil baa le wain qaala hadduu ihahdo zanaa badanuka jirhkaagaa zinaystay hadduu ihahdo lam yuxad calaa daahiri nasi buu yihi naska shaafici marka daahirkiisa la raaco la xadayn maayo wa qiila laakiin waxaa la yihi qiil ayaa odhanaya yuxadu may waa la xadaynoo jirhkaagii baa zinaystay yani qofkii qof zinaystay buu ku sheegay wahuwa aladharu marka kanaa xoog badanoo naskana waa la awilaya wain qaala hadduu gabar ku idhaahdo waiaki fulaan hebel baa kuu tegay wa anti mukraha isagoo way halka horta horta lama xadaynayo yani gabadha loo xadayn maayo ka kale ka kale waa loo xadayn de laakiin waxaa laga hadlaya gabadhii gabadhii qof markaa qadfay miyuu noqonaya ma loo xadaynayaa maya waayo zina kumuu sheegino gabadh qasban iyuu sheegay laakiin waxaa laga hadlayaa gabadhii hadday dacwootoy tiraahdo ninkan ha layga qabto ma la faqad qiila waxaa la waa muctamadkii yucazaruhaa waa la edbinaya u ceebeeyey inanta wuu ceebey yaanu qadfinbe laakiin waa ceebay waqiila qiil baa laa yucazaru war iyada waba kumusha way qasbanayd buu yihi xataa tacziir ma laha buu qiilkaasi leey lakiin waa daciif wuxuu ihi wain qadafa jamaacatan koox hadduu qadfo laa yajuuzu an yakuuna kulluhum zunaatan dhammaantood inay dad zinaysta yihiin aanay suuragal ahayn ka ahli baqdaada magaalo dhan buu yihi gebigooduba waa dad ahlu zinaa ah. magaalo weyn sida baqdaad waayriim iyo kuwa lamidka oo kale uzira kaasi wiisaasi qadaf maahe waa afxuma uune waa waa la laakiin ma noqon ad ma noqona wain qadafa jamaacata yajuuzu an yakuuna kulluhum zunaatan hadduu koox qadfo ay suuragal tahay dhammaantood inay zinaysteen fain kaana bikalimaatin hadduu erayo u kala isticmaalay midba si gaara uu u qadfay wajaba likulli waaxidin minhum xaddu mid kastaba si gaara ayaa loogu xadayn wain kaana bikalimati waaxida kelimad qura hadday tahay yani ilme hebel nin toban inanoo u dhalay ayuu yihi toban kuba waa zunaad toban kuba way zinaysteen buui de markaa waa in dad kooban soo maha waa loo xadaynayaa laakiin ma xad quraa mar haddii kelmad qura tahay mise qof kastaaba waa xad gaara wuxuu i fa fiihi laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa ka sixada badani waxa weeye annahu yajibu likulli waaxidin minhum xaddun mid kastaaba xad gaara tobankii mid waliba wuxuu le anigana ii xado sideetankiisaa looga jaray ka kale odhanaya anaa la yaxadu sideetan kalaa looga jaray sida saxada badina waa sida waayo qof walba wuxuu u dhaawacay dhaawac u gaara mid walba wuxuu u geystay sumcadiisii u dhaawacay si gaara soo ma mid walba waa loo xaday ka kale wuxuu ka eegayaa in kelmadii ay waaxid tahay wain qaala limra'atii gabadhii uu qabay hadduu ku yidhi xaaskiisii yaa zaaniyatu binta tu zinaysatay dhashay baa tahay dee markaa waa laba qadaf weeyaan haddaba wajaba xaddaani laba xad baa waajibaya oo t tan uu qaba iyo iyo hooyad labadiiba uu qadfay iyo iyo xaaskiisiiba haddaba fa in xadarataa labadiiba hadday joogaanoo wataalabataa ay labadiiba codsadaan in markaa xaqooda la siiyo budia bixadil ummi hooyada ayaa lagu bilaabayaa xadkeeda oo iyada ayaa xadkeedu uu markaa lannahu waajibun bilijmac buu leey kaasi waa mid lagu ijmaacsan yahay ka zawjada waxoogaa hadal baa ku yeri jira marka laakiin kan hooyadu de wuu waajibaya iyadaa loo bilaabay wa qiil baa yihi yubda-u bixaddi lbinti mee ka inantaa la horreysay horta oo xaaskiisii ahayd iyaa horta marka hore ari loo qabanaya oo labada dacwo sanaa loo kala horreysiin buu leey wal awalu asaxo ka hore asaxa horta hooyadaa arrinkeeda la horreysiina la dhamaynaya markii dhaadkeedii loo la oogo iyaa la sugaya intuu bogsanayo waa kan yihi wain xudda liixdaahumaa markii mid ahaan xadkeedii lagu dhigo maarata loo la fuliyo lam yuxadda lilukhraa tii kale loo xadayn maayo xataa yabraa dahru ilaa intuu bogsanayo nabaradii wixii kasoo gaadhay kii hore ilaa inta ilan meelaha barbararaya meelaha maaragtay waxaan waa waa uleh oo la uleyey waa la sugayaa markaa intuu bogsanayo markaa kadib baa tii kale loo xadaynaya waqiila qiil baaba isagu leh in kaana alqaadifu cabdan kan wax qadfi hadduu addoon yahay jaaza an yuwaalaa caleyhi bayna alxadayni labada xadba in laysu raaciyo kol hadduu addoon yahay in labadaba laysu raaciyo waa caadi oo sababta waa maxay de kolka horeba afartan afartan bay ahaayeen haafaaf bay ahaayeen kolka kol haddii kolka horeba haafaaf ahaayeen hal xadoo dhamaystiran oo kalon bay noqonayaan labaduba waa laysu raacin karaa addoonka weli laakiin leeyahay maya sidii kii xortaba ahaa loogu kala qaadaya ise aan loo kala qaado wain qadafa rajula nin hadduu qadfo maratayni laba goor bizinan waaxidin laakiin zinadii markii hore ku sheego marka dambana ku sheegay zin kale ma aha lazimahu xadun waaxidu marka lasoo qabto xad qura ayuunbaa la xadaynaya ilan waa ficil qura sheegay wain qadafahu bizanayayni sida nusaqda qaar qoran ama bizinaaayni sida markaa halkan igu taalo maktuuaadkana qaar ku qoran ama bizanyatayni sia daarminhaajta ay qorayso waa iskooda mid waxaaso dhan ya laba zino oo kala duwan hadduu ku kala sheego oo maala wuxuu yihi heblaayana waad ka sinaysatay heblaayana waad ka sinaysatay falmansuusu imaamka naskiisu waxa weeye anahu yalzamhu xaddun waaxidu hal mar un baa la xadaynaya oo loo xadaynayaa ninkan markaa qadfay wa qaala qadiimkii kitaabkiisii qadiimkaa shaafici wuxuu ku sheegay hadal odhanaya walow qiila haddii la yidhaahda buu yidhi shaafici baa odhanaya la yidhaahdo yuxaddu xaddayni mee laba xad baa laga goynayaa kaana madhaban waa wax loo lagu tegi karo la odhan kara bui fa jucila daalika culamadii shaaficiyada waxay arrinta hadalkaa ka dhigeen qowlan aakhara qowl kaleo isagu uu leeyahay ila waa kan yidhi sidaana waa haddii sidaa la yidhaana waa macquul waa kan yidhi inay iyada laftooda markaa wl laba qowl ay tahay oo markaa labaad sheegay ayay culammadu ka dhigeen waaya calaa kulli xaal labada qowl dee waa uu sheekhu u sheegay laakiin muctamadku waxa weeyaan ninkan waa xadqura un xadqura un weeyaan maxaa yeelay qofka haddii hal mar loo xado mar labaad looma xadayaba mar haddii loo xado qofka xataa hadduu mar damba beri damba haddana yidhahdo waa mar labaad mar dam beri damba sina kalu sinaystay uu yidhaahdo oo markii hore loo xaday marka dambe waa tacziir uuno markii hore caddaatay inuu beenaale yahay kan wain qadafahu bizinan aakhara zina kale hadduu ku sheego faqad qiila qiil baa odhanaya yuxaddu waa loo xaday cafwan wain qadafahu hadduu qof qadfo oo faxudda waa kaas la xadeeyo adkii laga oogo uma qadafahu aanin mar laba haddana markaa qadfo bidalika zina isla zinadii hore ku sheego cusira mar labaadka tacsiirun ka waajibiye xad ma aha wain qadafahu bizinan aakhara zina kale hadduu ku sheegana faqad qiila yuxadu qiil baa odhanaya waa xad labaad ila waa zina kale wa qiila waxaa qiilka muctamedkii odhanaya yucazaru mayna ninkan waa la tacsiirinayaa uun yeelay tan dambe umaba xanuujinayso mar haddii markii hore sideetanka jeeda loogu dhuftay maad ku celisaa haddana unbu odhanay hadana halkii unbuu uma dhibayso tan dambe sida ay ta bilowgii u dhibayso markii horena midda kale waa tii laogaa ninkan inuu wa iska yia iska yidhaahda yahayo beentiisiibaa caddaatay markaa markan dambe tacsiirun baa ka waajibaysa muctamedku leey waayo taa waxaa ka duwan masaladan inoo sheegayo wuxuu yihi wain qadafa ajnabiyatan gabadh aanu qabin haduu qadfo uma tasawajaha kadibna uu guursado uma qadafaha aaniyan isagoo qabo haddana qadfo fain badaad hadday bilowdo oo waaalabad bilqadfi lawali kii hore ee inta aanu guursan uu qadfay aqay hadday aqiisii raadsato walam yuqim ilbayinata markhaatiyana aanu keenin xudda dee xad caadiya laga oogaya sideetankii jeedala waay wain aalabad bihaani deetana markii kii hore ay dhammaysatay hadday haddana mar waxa weyaan mar dambana isagoo qaba iyo haddana iqadfay qadaf labaad walam yuraacib markan dambe markaa markhaatiyana ma keenin licaankii ma maraysaa baa l licaankiina mari waaye xudda xaddan aakhara bu labaad yaa laga oogaya waxaan filaya masalada inaynu ku soo marnay licaanki in wax kaga soo ishaarno xad labaad baa laga ogaya maxaa yeelay waxa kala duwan baa la yidhi halkan labada qadaf way kala xukun duwan oo midna licaan baa imanaya midna licaanma imanayo markaa maadaama ay kale xukun duwanaadeen qofku midba ha ahaado maqduufka qof quraba ha ahaadee kol haddii xukunkii kala duwan yahay laba xadoo kala duwan bay noqonaya wain badaad waaalabad biaaniya hadday kan dambe ku horeyso ee licaanku ka waajibayo kadibna markaa xadkii loo oogo uma bilawali ay kii hore markaa haddana ku noqoto falam yulaacin kaa hore markii markii waa weyaan ka dambe codsatay aan licaankii aanu ka marin walam yuqim ilbayinata labada midnaba aanu bayine u keenin fa calaa laba qowl baa halkan ku sugan markay kan dambe ku horeyso axaduhumaa midi wuxuu leey yuxaddu xaddan waaxidan xad qura iyuunbaa ka waajibiyo kol hadday kii licaanka lahaa ku horeysay oo isaga markaa xadkiisii la mariyey kaa kale dee waxa weeyaan waxba xukun cusub ma soo kordhinayo kani labadii uu ku difaacmi lahaa oo ama bayine ahayd ama licaan ahayd mid ahaanunbu isagu ku difaacmaya marka xad cusub waajibin maayo buli waani ka labaad laakiin qowlka labaad baa muctamadkiiye yuxadu xadayni labadani maadaama ay kale xukun duwan yihiin laba xad oo kala duwan iyay noqonayaan wuxuui walaa yustawfaa lama fushado xadulqadfi xadkan qadafka ilaa bixadrat sulطaan meel dowladdu joogta mooyaane qofku isaguuna iskama garaacan karo intuu ii qabta yidhaahdo sideetan jadaal inuu ku dhufto hadhow toolana xaqigii waan kaa gutay uu yidhaahdo taasi ma soconayso xadna maaha xaqiisiina sidaa kuma goosanin laakiin nooc xadgudub oo kale iyuunbay noqonaysa walaa yustawfaa ilaa bimuaalabati lmaqduuf dowladda lafteeduna ma fulin karto hadii aanu kii la qadfay ee wax laga sheegay la ceebeeyey aanu codsanin ila waa aqiisii fain cafaa haduu saamxo aa waa dhacaya xadku wain qaala lirajuli nin hadduu ku yidhaahdo iqdifnii iqadaf buu yidhi faqadafahu markaasuu qadfi faqad qiil baa odhanaya yejibulxaddu xadkuu waajibaya maxaa yeelay dee ceebtan qoyskii oo dhan iyay gaadhaysaa isaga kuma gaar noqonayso marka isagu haba u fasaxe ogolaanshaha uu bixiyey wax qoyskii u gudbaya weeyaano xumaantii markaa iyo ceebtii lala wadaagayo waqiila lakin muctamedku wuuu le me laa yaji ma waajib koltu isagu fasaxay u ogolaaday horta waa la tacsiiraya de waa in waxaa sameeyaan ma aha laakiin xadkii ma imanayo wain wajaba lahu lxaddu hadduu qof adaba xad xadulqadaf u waajibo famaata uu dhinto isagiion fushanin intaqala alxaddu xaqii xadku wuxuu gudbayaa ilaa jamiici lwarathati dhammaan dadkii dhaxalkiisa lahaa iyo xaqii yeelanay waqiila qiil baala yantaqilu ilaa man yariu binasabin duuna sababin dadkii xigtadiisa ah ee nasab ku dhexlayay ayuunbaa arintu u gudbaysaaye dadkii sabab kale isu keentay sida xaaskiisii iyo de guur isu keenay kii xoreeyey oo dee walaagii isu iyagu halkan ma soo gelayaan buu leeyo ninkan xigtadiisuunbaa dhibaatada iyo culaysku iyo ceebtu ay gaadhaysaaye qoladaasunbaa maaragtay xaqii waxa weeyaan qofkan sida ay dhaxalkiisii maalkiisiiyo u galeen iyo xuquuqdiisii kalena booskiisa usoo wadagelayaan haddaba miyay qaybsanayaan siddeetankii jeedalo waxaa loodhanaya midbay taasoo jeedal buu yeeshay maya waa kana wuxuu ku yidhi wain kaana lilmaqduuf ibnaani haddii laba caruura uu ka tegey laba inan buu ka tegey kan la qadfay facafaa axaduhuma mid baa saamaxay kaana lilaakhari an yastawfiya jamiicahu ka kale wuxuu aqu leeyahay siddeetankii jeedalo ah laygu dhuftay inuu ihahdo waxaana ma qaybsamayo waqiila qiil baa wuxuu leeyahay yastawfi nifa may nus un buu leeyay oo yani waa sida dhexalka loo qaybinayay iyaa loogu qaybinayaayo saasay markaa noqonaysa lakin waa waa waa xad xadkuna ma qaybsamo haadaa xaddun ilan waxaani ma aha qofkani xaq uu leeyu qaadanayo oo caadi xuquuqdii maaligi iyo waxyaalahaasoo kale maaha ee waxaani waa xad oo ah, maaragtay waxa weya xaq bani aadana ku jire xaq ilaahayna wuu ku jiraa saas daraaddeed sideetankiisii waxba lagama dhimayo wa qiila qiil saddexaad wuxuu leeyahayba yasquulbaaqi gebigiisuba u dhacaya kolkuu kaasi dhinaciisii saamaxay intii u isla wada sidii qisaastoo kale oo qisaastii iyo uga qiyaas qaadanaya halkan markaa anigasqaab kale iya igu yar qoranta waqiila yastawfi nisfa wayasquulbaaqi saasuu sheekhu maarata shirbayni u sharaxaya laakiin meesha waa saddex weji weeyaan oo wejiga hore muctamedka yahay sideetankiiba uu goosanaya iyo mayna afartan buu goosanaya iyo xooba goosanayo saasay kala yihi idin qoran he waqiila yastawfi nisfa wayasqutu lbaaqi baa idin qoran markaa waqiilaad ku darsanaysaa waqiila yasqutu lbaaqi weeyaan walmadhabu lwalu madhabku waa kaa hore oo in sideetankiiba uu goosanayo wuxuu yihi wain qadafa cabdan addoon hadduu qadfo oo maqduufkii adoon noqdo abata lahu taziiru adoonkisaga maarata qof looma xadaynaynin taziir unbaa waajibaysa waayahay dee taa soo garanaya maxaa lagaga soo celiyey intan ka dambaysa loo socda fa in maata haddii addoonkii dhinto isagoon tacsiirtii goosanin faqad qiila qiil baala yasqudu uu dhacaya oo maxaa u dhacay dee waxaan wanag warasadu u gudbaya addoonkuna warasaba male cidiba ma dhaxasho waay waqiila waxaa kaloo m yantaqilu ila sayidi sayidkiisiibuu ugudbaya de dhexlayaalyaanay jirin laakiin cid haddana dee xaq kuleh iyaa markaa jiraysa ti dhexlayaasha meesha ka baxeen sayidkiibaa u xaq lahaanayo isagay u gudbaysaa wa huwa alasaxu isaga ayaa sixa badan si aan markaa dee arintii markaa xadgudubkiina aanu markaa bilaash u noqonin halkaa ku joogo sal allahu waslm alaa nabiyina maxamedi wallah aclam wain aalabat bthaani falam yulaacin xudda xadda aakhara alkaas intaasa idinku jirta miya oo nusaday ku qoran tahay daarminhaaj may qoraysaa intaa ya kuwan kale waxaan loo joogin ba iska korkordhasadaane nishaayiga iga daa nishaayiga laftiisu waxbaa ka yarsiisiya dabcda daarminhaaj ahay may qor hadal aan akrin baa jira ya wain aalabat bihani falam yulaacin xudda xaddan aakhara de ta de taas nigi taa waan waan akriya inta hadda ha waa ii qoran tahay waaban akriya intaas walam yuqmin baynata xudda wain aalabat bihani walam yulaacin xudda xaddan aakhar waan akriyey waana sheegay taas arintas waan sheegay haddii uu qofku caayo ibnu xaaraan uu yidhaaho ama ku garac xadkii maku waajibaya de soo nagi sheeg muxuu gu waajibi waaya hadday hooyadu ku tidhaahdo ilmaheeda kelmada imika aynu sheegaynay oo kale maqalad ba aabihii la qadfay aaba lama qadfay idaa isqadafti kolkay inankeedii ku tidhaahdo ilma xaaraan baa tahay iyay <laughs> wax ku sheegtay de iyadaa is sheegtay iyadun baa isku sheegtay cid kale ilan marka cid kale waxba kumay sheegin mucatabkii ma loo ogolaanaya gaaladii ba saliibkii de saliibkoodii ha saliibkoodii way xidhan yihiin e maya inay waa munkarkaasi munkarkaa inay muujiyaan kama yeelin oo yani isaga inala dhex socdaan munkarkaa ma yeelayno kaniisadda sida muslimiintu u degayaan buu yihi meel ilahay lagu caasiiyo weeyaan ma kaniisadda way iska degi karaan salaadana waad ku tukan kartaa ataa waa karaahiye inaad ataa salaadda intood marka salaadii gaadho aad kaniisadda iska tagto salaadda duhurkii soo tukato ama casarkii soo tukato waa un karaahiye maaragtay o de waa lagaa shakeeya ahlu sunna ninkan meeshan kusii socda maxaa laakiin salaaddiina kugu asaxaysaa dembina maaha waana la seexan karaa way ansaxaysaa salaadu laakin de waa mushk wa ku jiraa dembiye kali ku jiraan a ah, salad wa ansaaysa gaaladii maanta dadkii islaamka ahaa ayaa salaanta kagala horeynaya de waaba loo kala dheereynayaa subta loo beratamay hadduu dhaho waxaad ka soo hadhay reer luud axkaamu liwaad ma lagu qaadaya mayda taasi ma aha waad ka soo hadhay <laughs> sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallahu aclam